بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والاعتكاف سنة مستحبة fasalkan waxa uu kaga waramayaa ictikaafka ictikaafkuna waxa weeyaan micnihiisu allubthu fi lmasjid biniyatin waa masaajidka oo lagu nagaado oo qofkuna uu niyoodo marka markaa ictikaafkaasi ayuu naga warrami doona wuxuu inoo horreysiinaya xukunkiisa waxaan inagu xisiinayaa shuruuda uu leeyay walictikaafu ictikaafku sunnatun sunno wey mustaxabbatun la jeclaaday oo la sunneeyey walahu shardaani laba shardina waa uu leeyay anniyatu niyada ta koowaad ka labaadna waa allubthu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa oo markaasi lagu nagaado walaa yakhruju min alictikaafi lmanduuri ictikaafkii lagu nadray ka bixi maayo ila lixaajati linsaani insaanka xaajadiisa mooyaane aw cudrin ama cudurdaar mooyaane oo min xaydin xayd leh aw maradin ama marad iyo xanuun leh maradkaasoo laa yumkinu lmuqaamu macahu in lala jooga aynay suuragal ahayn in qofku lasii markaa joogo aanay suuragal ahayn xanuunku ku adeegyahay wayabtulu ictikaafku waa burayaa bilwai wai ayuu ku burayaa waay marka hore xukunkii buu inoo sheegay wuxu uhi walictikaafu sunnatun mustaxabatun aga waxu inoogu sheegay xukunkiisi waa sunna weeyaan waxaa dhici kara qofku inuu naftiisa ku waajibiyo waana ka nadarkaa wey nadarku sidiisaba waxaan marka horeba aan waajib aan ahayn fii asli sharc ayaa qofku naftiisa ku waajibinaya marka qofku hadduu ictikaafka uu ku nadaro nadar uu ku galo inuu ictikaafo maalin ama laba maalmood ama in ka yar ama in ka badan waajib bay ku noqonaysaa nadarka in la oofiyo markaa laakiin xukunkiisa asalka waa sunna wey wlictikaafu sunatu mustaxabatu ictikaafka waa sunna mustaxaba wey walahu shardaani laba shardina waa u leey anniyatu niyada qofku waa inuu niyoodo ya oo niyadu saynu hore soo marnay waxay kala saareysaa cibaadooyinka way kala saartaa soo ma waxay kale kala saartaa cibaadada iyo iyo caadaadka iminka masaajidkii qofka soo galay ee fadhiistay ee ugu talagalay masaajidkaas inuu joogo ictikaaf ugu talagalay ee niyooday ictikaaf iyo qofka masaajidka soo galay ee isagu doonaya uun inuu ku yar nasto intuu ku yar nasto deetana iska noqdo iska tago labaduba way joogaan masaajidka kuyo fadhiyaan haddana isku mid maaha soo maha maxaa kala saaray ya niyadaa kala saartay kana wuxuu niyooday ictikaaf kana muu niyood innaga lafteennu marka masaajidka aroortii aynu nimaadno muddaa la joogaa masaajidka soo ma aroorta hore laga bilaabo laa iyo duhur ku dhawaadka waa la fadhiya qofka hadduu markuu soo fadhiisto uu niyooday ictikaaf ajarkii ictikaafka ayuu helaya muddadaa la fadhiyo walo haba yaaraatay muddadii muddo suurtagal tahay qofku marka haddi joogi karayo muddo yarba ha noqotay muddadaasi hadduu niyoodo ictikaafka waa noqonaya marka halkaa ajri dhan baa ku jira ata soo ma aragti ajirkan waxaa sii raacaya ajarkii cilmigana qofku markuu fadhiyo oo cilmigu uu akrisanayo uu baranayo iyadana waa ajri kale weeyaan marka meesha laba ajir ba qofku ka helay ajarka ictikaafka markuu haduu niyoodo iyo ajarkii dalabulcilmiga waa laba wey marka halkan waxaa yaala khayr badan khayrkana waa laga faa'ideeya isagan waay kaasi waa niyadi waxaan u daliila inama alacmaalu binniyaat wallubthu fi lmasjidi ka labaadna waa masaajidka oo lagu nagaado masaajidka oo la fadhiyo oo ictikaafku waa lubthi waa fadhin weya masaajidka la fadhiyo waay meel aan masjid ahayn ku asix maayo allubthu fi lmasjid hadduu qofku gurigiisa yidha waan ictikaafaya ma asaxayso ama meel kale meesha la waa in noqdo masjid masaajidka la walaa yakhruj ka bixi maayo min alictikaafi lmanduuri ictikaafkii lagu nadray ila lixaajati linsaani insaanka xaajadiisa mooyn wax kale u bixi maayo qofka ictikaafka markuu qofku ictikaafo ka bixi maayo oo inuu baxo sax maaha masaajidkii inuu ka baxo wuxuu u bixi karaa uun xaajat linsaan xaajadii insaanka waad garanaysiin waa kaadidii iyo saxaradii iyo wixii lamidka ahaa iyo haddii cuntadii aanu suuro in markaa meesha uu ka helo waa u baxaya iyada iyo waxaa cudurdaarada noo sheegi doona min alictikaafi lmanduuri ictikaafka lagu nadray buu yihi ictikaafka lagu nadray waxa weeyaan wuu waajibo waa waajib weeyaan ictikaafkaas manduurka ee lagu nadray waxaa loo qaybinayaa laba inuu yahay muqayadun bizaman iyo inuu yahay mulaq mid mulaqa iyo inuu yahay mid muqayadun bizamanin zaman mid lagu qaydi waay kaa zamanka lagu qaydina waa lasii qaybinayaa mid zamankiisu uu yahay mutataabic iyo mid zamankiisu yahay hayru mutataabic labadaas isna waay marka hore maxaynu qaybinay inuu yahay mulaq iyo muqayadun bizamani soo ma ka muqayad bizamnka maxaan usii qaybinay laba soo ma inuu yahay muqayadun bizamanin mutataabic iyo inuu yahay muqayadun bizamanin غayr mutataabic soo ma ka haddaba loo jeedaa halkan uu leeyahy sheekhu walaa yakruj min alictikaafi lmanduuri laga bixiba maayo oo ma banaano qofku ka baxaa waa ictikaafka manduurka ee lagu qayday bizamani اlmutataabic zamanka mutataabica maalan wuxu ohanaya toban cisho isku xigta toban cisho oo isku xigtu ku nadray inuu ictikaafo ka bixi maayo ka bixi maayo waay maxaa soo hadhay marka kii hayru mutataabica ahaye ka mutlaqa labadaas wuu bixi karaa laakiin hadduu ictikaafkii ka baxo ictikaafki wuu kala go-aya markuu soo noqdo wuxuu u baahanaysa niyadii inuu cusbooneysiiyo tajdiid niya niyadii inuu cusbooneysiiyo ayay u laakiin markuu baxo ictikaafka waa kala go-aya soo noqodka soo noqdaana waxay u baahanaysaa tajdiid anniya kan laakiin ka bixi maayo ilaa lixaajati linsaan uma banaan ka bax kii sunahana isna way banaantay de ka baxo iyadana waxa weeyaan eh, kan kii waajibka ahay qofku ku nadray bu inoo sheegay waay aw cudran ama cudurdaar buga bixi doona oo min xaydin oo maradin xanuun iyo maradna maradkaasoo laa yumkinu lmuqaamu macahu almuqaamu macahu in lala jooga ayna suuragal ahayn yani qofku wuu xanuunsanayaa ka xanuun ka markaa uu la joogi joogi karo isagoo anuunsan mid uu joogi karo maaha isagoo xanuunsan mid uu joogi karo maaha maalan waa qofkii oo shubmaya oo kale hadduu shubmo de ma joogi karayo ma garata qofku xumad xumad adag ay qabato ayna suuro gelin inuu masaajidkii uu sii joogo marka isagana uu bixi karaa iyadana weyaan lakiin ictikaafkan ka warramayna waa ke uu leey sheekhu laga bixi maayo waa ke waa kii muqayadka ahaa bizaman almutataabic wayabtulu bilwadci ictikaafku waxaa ku buri doonaa wadci galmadii waa ku burayaa waay ilahay baa wuxu laa tubaashiruhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid waay kitaab alxaj waxa uu kitaab yahay xajka xajkuna waa rukni ka mid a arkaanta islaamka waxaana caddaynay inuu rukni yahay xadiidka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa اllah wa ana muxameda rasul lah wa iqaami الsalaa wa itaai الzaka wa sawmi ramadaan wa xaji اlbeyt ilahina wuxu ui lilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila marka xajku sanadkii qofka mar unbu ku waajib hal mar unbu ku waajib waxaan jeeda cimrigiisa nafsi cafwa cimrigiisa wuxuu ku waajibay hal mar ayuu ku waajibay cimrigiisa oo dhan mar unbu ku waajibay hadduu mar la xajiyo waa waa xajkii waajibka waa ka dhacay ku noqoshadu ku noqdaa sunun bay unoqonaysa xajkii cumradu waa saas cumradu way isku khilaafeen ahlucilmigu ma waajib ba mise maaha waajib culimada qaarkan waxay waa waajib sida imaam shaafici oo kale culimada qaarna waxay idhahdeen mayana ee waa sunna weeyaan waay laakiin haddii an idhahno waa waajib waa cimrigii mar un inta kale sunun bay noqonaysaa wa sharaa'idu wujuubi lxaji xajka waajibnimadiisa shuruudiisu sabcatu ashyaa toddoba shay weeyaan alislaamu islaamnimadi walbuluuqu qaangaarhka walcaqlu caqliga walxuriyatu xornimada wa wujuudu zaadi iyo zaad helitaankiisa iyo waraaxilati raaxilada helitaankeeda wa takhliyatu ariiqi takhliyatu ariiq waxa way amnu ariiq ariiqa amnigiisa inuu yahay mid aamina wa imkaanu masiiri imkaanu sayri iyo inay suuragal tahay socod inuu qofku uu soconayo oo markaa ayay eh, suuragal tahay inuu xajkii uu ku gaari karo socodkaasi wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu khamsatu shan weeyaan alraamu alixraamu maca niyati ay niya niyat dukuuli fi lxaj alxraam ixraamku waa xerashada weeyaan marka waxa weeyaan eh, addukuulu fi nusuk baa alixraam la yidhahda marka niyadu ruknigu waa niyada weeyaan ee maaha ixraamka maaha niyada dukuulka nusugaa maaha ee niyada la niyoonayo yaa rukniga marka waxa weya alixraamu maca niyati ay niyat dukuuli fi lxaj inuu qofku niyoodo xajka gelitaankiisa inuu acmaasha xajka gelayo uu samaynayo inuu markaas u niyoodo waay wlwuquufu bicarafa iyo carafa istaageeda iyo waawaafu bilbeyt kacbada oo markaas la awaafo wasacyu safa marwa iyo sacyiga safi marwa dhexeeda udhexeeya walxalqu iyo xalqiga xeerashada wa arkaanu cumrati arbacatun arkaanta cumradun waa afar weeye alixraamu waawaafu wasacyu walxalqu aw taqsiiru xalqiga ma xalqiga waa dhukrashada weeyaan taqsiirkuna waa gaabinta timihoo la gaabiyo fi axad alqowleyn labada qowl mid kamid markaynu qabano horta xajka wuxuu leeyahay shuruud uu ku waajibo shuruudul wujuubkiisa shuruudda wujuubkeedu xajku ku waajibayo waa toddoba wa sharaa'idu wujuubi اlxaj xajka waajibnimadiisa shuruuddiisu sabcatu ashyaa toddoba sheegay alislaamu gaalki baa ku baxay waan garananaya soo ma wlbuluuqu qaangaadhka maxaa ku baxay isagana ya sadigii soo ma laakiin haddii uu xajiyo xajkiisa waa u asaxaya ee laakiin isaga waajib buuna ku ahayn markuu qaan gaadho ma xajiyi xajkii xajat lislaamki mase xajka horu kaga dhacay wuu kusoo celinaya wlcaqlu caqliga maxaa ku baxay isagana kii waalna wlxuriyatu xornimo maxaa ku baxay addoonkii addoonku hadduu xajiyo xajku makaa saxaya ya makaa saxaya waay laakiin haddaa la xoreeyo waa laga doonaya xajkii waajibka waa saaran yahi wawujuudu zaadi wlraaxilati zaad iyo raaxila ayb waxaa iyadana shuruudda ka mid a ah. alstiaacatu istiaaca ilahay baa wuxu walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila istiaacadii istiaacadii baa shardiga haddaba istiaacada istiaacada shuruuddeedu way tani istiaacada shuruuddeedu waxaa ka mid a ah, wujuud zaad waraaxila inuu qofku haysto sahay waa inuu haysto sahaydu uu ku tegayay markaa sahaydaas waxay noqonaysaa ilan xajka safar baa loo gelayaa safarkiisaasi sii socod iyo soo socod wixii uu cunay waa inuu haysto sahaydiisa waa inuu haysto intaa uu sii socdo inta meesha uu joogo iyo inta uu soo socdaba waa inuu haysto kaasi waa waa waa sahaydi waxaa intaa way u dheer hadduu qofkani dad uu masruufayey oo masaariifuu siinayay oo caruurii oo ehel markaasi eh, dee uu ka tegayo caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo dumarkiisaasi masaariiftoodii muddaduu maqan yahayna waa haysto muddaduu maqan yahay masruufkeeda waa inuga taga yadana oo haysto haddii intaanu haysanin mustaiic maaha qof karaya maaha raaxiladii rakuubkii la fuulayana waa inu haysto rakuubkii la fuulayana waa inu haysto o waxa weeyaan eh, qof waa safar wey markaa rakuubkii la fuulayay waa inuu helayo helitaankiisaas waxay noqonaysaa inuu ama isagu iskee leeyahay raaxiladii ama waa inuu haysto lacagti ku kareysanay waxa waa wuxuu helaya iyadoo karaabu heli karaa marka ama lacagti lagu kareysanay waa inu haystaa ama waa inuu haystaa raaxilada lafteediba isagu waa inuu leeyahy kole tafaasiisheedu waynu kutubta soo socota baynu ku arkaynaa insha allah qofka isagu maka u jira marxalatayn laba marxaladood qofka u jira ee lugeyn karaya ee lugeyn karaya yani marxalateynku waa laba maalmood uu ka dhexaya habeen buu ka dhexaya laba laba habeen buu ka dhexaya ee lugeyn karaya isaga raaxiladu shardi umaha inuu lugeeyo weyaan il waa nin lugeyn karayo tegi karaya way isaga kama foga hadde laba habeen bu ka dhexaya marxalateyn laba maalmood buu soconaya markuu maanta baxo berrin soconaya maanta u soconaya saa dambana uu gaadhay dadka ramiyi intaa ka badan ba way lugayaan soo ma marka qofkaasi isagu hadduu raaxil aanu haysanin oo uu lugeyn karayo waa inuu lugeeyo xajku kuwaajib u tegay zaadkiina waa haysanta sahyadii eh. haddii laakiin aanu lugeyn karaynin ay ku adag tahay lugtu raaxilada in helay noqonaysa wa wujuud zaadi iyo zaadka helitaankiisa waraaxilati rakuubka u fuulay wa takhliyat ariiq takhliyat ariiq waxa way amnu ariiq ariiqu waa aamin yahay oo uu aamin ka yahay cadowga iyo dugaagga labadaba sida asalka hadda caadada waxa weyaan dariiqu askaamin waa la socdaa in laga soo shego dariiqa eh, dhibaato mooyaane oo la yidhahdo halkaa cadow baa jooga ama halkaa bahlaa jooga ama la yidhahdo mooyaane inka dariiqu waynu aamin wa imkaanu lmasiiri nusaqa qaar ka waxay qorayaan wa imkaanu sayri waana isla halkii waa socodkii weyaan yani waa inay suurtagal tahay weeyaan eh, waxa weya waa inuu muddadii xajka uu ka harhsan yahay maa yumkinu fiihi asayru lmachuudu ila alxaj in ay suurtagal tahay inuu socodkii caadiga ahaa socodkii de la yaqaanay inuu xajka markaas ku tegi karo zamanka waa inuu ka harhsan yahay muddadaas zamanka xajku muddo uu ku gaari karo waa inuu harhsan yahay maalan zaadkii raaxiladii ayaa way laakiin inta uu sii socdaba xajku waa dhamaanaya inta uu sii socdaba xajku waa dhamaanaya marka iyaduna waxay kamid tahay istiaacadii ayay soo gelaysaa laakiin haddii uu muddo uu ka gaari karayo haddii uu baxo maalan waxaa laga yaaba shawaal dhexdeedao kale inuu baxo ama dilqacda awalkeedoo kaleba inuu baxo dabeetna uu sii socdo muddadaasi tobaneeyo cisho oo kale dhexdee kusii jiro dabeetna wuu gaarhayaa de xajki lakin hadduuna gaari karinba muddada ka harsan xilligu zaadka iyo raaxilada u helay iyo i xilligaa xajka la gelayo inta uu soconayo ayaan islahaynba oo inta uu soconayo ayaa badan xajkiina inta u sii socda ayaa dhamaanaya wuquufka carafo ma gaarhayo wuquufka carafo ayaa rukniya wuquufka carafo maba gaari karayaba marka iyaduna waxay noqona qof mustaqiica noqon maayo marka waa in wa imkaanu iyo iyona suurtagal ay tahay zamanka harsan inuu zaman ku gaadhay uu ku socon karay oo ku tegay zamanka xajka ka hahay weyaan markuu tegay wa arkaan lxaji xajga arkaantiisu hamsatu shan weeyaan alixraamu maca niyati ay niyat dukuuli fi lxaji niyada xajka gelitaankiisu waa mid oo waa niyadu waa rukni xidhashada markuu xidhanayo xajka in uu niyoodaa waa waa waa rukniga waag wlwuquufu bicarafa iyo carafa istaageed carafa waxaa la tagaa maalinta sagaalaad bisha dilxija xajku wuxuu bilaabanayaa maalinta sideedaad maalinta sideedaad ee bisha dilxija iyo xajku bilowdaa waxa uu socdaa maalinta sideedaad waxaa la maalinta sideedaad iyo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad iyo maalinta koyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiy tobnaad waa lix cisho lixdaa laga dhigi karaa shanoo maalinta waa la jari karaayo qofka tacajulaya isagu waxa weeyaan karaa shantaa cisho maalintaa sideedaad xajku bilowdo baa lagu tukanaya waktigiisii casrna waa lagu tukanaya waktigiisii labadaba salaadaha waa la gaabinaya duhur iyo casr labadaba maqribna waa la tukanaya waktigiisii waa la joogayaa cishana waqtigiisi baa lagu tukanaya iyadoo la gaabinayo deetna waa la seexanay ya waay marka la seexdo maalinta la yimi maalintii masaad baheed ya maalintii saddeaad waa la seexanay aroorta sagaalaad salaada subax marka la tukado dhulkuna uu caddaado ya ayaa laga baxaya qoraxda soo baxdo war cumarbis oo tiraahdo ayaa laga tegaya mxuu ahaayeen mina waxaa la tegaya carafa oo sagaalmanka bisho carafa la tegaya carafa in la tagaa waa rukni goormay bilaabanaysa markaa wuquufka carafa wuquufka carafa wuxuu bilowdaa zawaalka zawaal shams duhur ku bilaabanaya bacda duhur ayuu bilaabanaya waxa goormu dhamaanaya wuxuu dhammaanayaa maalinta tobnaad salaadada subax maalinta tobnaad salaadeeda subax loo dhamaanay maalintu marka bilowday carfo la joogo waa maalintii misaad sagaalaad yani waxa weyaan micnaheed duhur dabadi laga bilaabo ilaa habeenkii oo dhan wuu qofku carfo waa saxaya qofka xilligaa yimaada qofka habsaamay ee habeenkii yimaada saqbarkii yimaada carafa waa saxaya wuxuu dhamaanayaa uun salaada sox buu ku dhamaanaya maalintaa tobnaad salaada sox markaa waagu markuu dilaaco khalaas qofkii caraf u dhamaaday qofkii habsaamay ee aan halkaa imanin xajkiisma asaxaya wey marka wuquufkaa carafina waa rukni zamankaa aynu sheegnay uu bilowday uu ka dhamaanay intaa ka dhexaysa wax ka mid a inuu qofku yimaado ayaa la doonaya oo joogo halkaas waawaafu bilbeyti iyo beytka oo la awaafo waa saddex midna waa awaaf lquduum midna waxaa awaafu lifaada midna waxaa awaafu alwadaac awaafulquduumka waa sunna awaafu ifaaduhuna waa rukni awaafulwadaacuna waa waajib waan arki doona insha allah marka awaafulifaadaha rukniga waa keen awaafulifaadu waxa wey hadda u fiirso carafo goorma la tegan yidhi maalintii misaad sagaalaad soo ma waay gabalku markuu dhaco gabalku markuu dhaco ayaa laga imanayaa carafo ila maalinimidii waa la qofkii habsaamay isagoo habeenkii yimid maaha waa kii maalintii yimid waa rasulka ala maalintii yimid waliba marku salaad duhur tukaday ayuu duhur iyo casri intu uu jamciyey jamcu taqdiim uu sameeyey ayaa uu istaagay u ducaysay ducaysay ducaysay ducaysay ila intu cadceedu ka dhacaysay cadceeddu marka dhacday buu ka noqday marka marka cadceeddu dhacdo ayaa laga tegaya mina markii laga yimid waxa la yimid carafa la yimid soo maha ya mina iyo carafa waxaa udhaxaysa musdelifa ayaa udhaxaysa oo maalintaa hore lasoo dhaafay oo aan la istaagin oo carafo toos loo tigay iyada deetna carafo laga noqonaya mina lagu noqonaya laakiin caawa waxaa loo sadhexayaa musdalifa marka carafo marka laga yimaado maqribka marka ceedu dhacdo maqribka iyo la tukan maayo jumco tahiir baa la sameynaya dib baa loo dhigaya dabeetna musdelifa la imanaya musdelifa marka la yimaada la degayaa dabeetna maqrib iyo baa lagu jamcinayaa jamcu taakhiir waa la seexanaya marka mashcarulxaramka salaada subax aroorta hore xilliga u horeysa lagu tukanaya mashcarulxaramka ayaa qofka hadduu iman karaya imanaya haddi kale waxa weeyaan eh, wuxuu rasuulku waqaftuhaa hunaa wa jamcun kulluhaa mowqif buuri yani anu halkaan istaagay musdelifana waa wada waa waa wada mowqif marka wuu joogi salaad subax markuu tukado wuu joogi doonaa wuu ducaysan doonaa ilaa inta dhulka caddaani markuu dhulka caddaado ina lakiin qoraxdu ina soo bixin ayaa uu ka tegaya deetana waxa uu tegayaa min ayuu tegay aroortaas waa arorti misa ya aroortii tobnaad waana inagu waynu ciidnaa maalintaas waa ciidul adxada weyaan ninka xaaji haddaba arrimo dhowru qabanaya maalintaas aroorta tobnaad waata dhagaxu tuuranaya jamaraad kala tuur jamarat lcaqaba jamarat lkubraa tuuranaya madaxana wuu xiranaya xoolahana wuu qalaya wuuna dawaafaya dawaafka maalintaasi uu dawaafayo maalintaa bilaabanaya ayaa waxaa dhaha awaafu lifaad baa la dhahaa maxaa dhahdaa awaafu lifaad weeyaan acmaasha la qabanay ku jira hadduu dib iskaga dhigo maalan maalmaha dambe hadduu acmaasha kale u qabto waxa weeyaan maalinta ku xigta wuu dawaafi karaa iyo maalinta kuxigta ayaam tashriiqa saddexda ayaam tashriiqa dib ugu dhigan karaa iyada laakiin maalintaasaa la qabtaa marka dawaafkaasaa rukniya dawaafkaas oo dawaaf lifaad oo rukni wsacyu bayna safa walmarwa safi marwo dhexooda in la socdaana iyaduna waa rukni weeyaan safa waa buurta jablu abi qubays la dhahdo hoosteeda wey ya markaa safa iyo marwo dhexdooda in la socdo iyaduna waa rukni weeyaan ayb hadda u fiirso oo dawaafku inta lagu wareegay kacbada la dawaafaayo waa toddoba jeer waa toddoba toddoba lagu wareegaya saciguna waa toddoba dawaafku kacbada lagu wareegayo waxa uu ka bilowdaa xajarul aswadka ku jiro qofku xajarulaswadka wuu salaamay hadduu dhukan kara wuu dhukan doonaa hadduu gacanta ku salami kara gacanta ku salamaya haddii kale wuu ishaarayaa un wuu tilmaamaya halkaasuu ka bilaabaya marka wuu soo wareegaya markuu soo wareegay bartii uu ka bilaabo xajarul uu soo gaadho kow shawdkii koobad u dhamaanaya mar buu noqonaysa haddana wuu salaamayaayo wuu soo wareegaya haddana markuu haddana soo wareega waa laba haddana wuu salaamayaayo haddana wuu soo wareegaya saddex toddoba jero noocaasu sameynaya shawdku bilowgiisi dhammaadkiisu haluu ka bilowdaa ya xajarulaswadka haluu ku dhamaanaya xajarulaswadka toddoba jer waa caynkaas sacyiga safiyi mar udheeeyaana waa toddoba isaguna safuu ka bilowdaa marka isagu isku toosan yihin wareeg male isagu safo halkan oo kale ah ayay marwane halkaasoo kala tahy marka safuu ka bilaabi doonaa marwa ayuu tegaya markuu marwo uu tago waa kow markuu marwo kasoo noqdo ee safo uu yimaadana waa laba markaasi socodkuna mar baa la tirinaya soo socodkana mar la tirinaya hadda soo ma aragti maaha micnaheedu sii socodba waa mid keliya maaha markuu safo ka taga marwo uu tago waa shawd markuu safo marwe ka taga ee haddana safo yimaadana waa mid labaad marka toddobadan shawd sacyigu toddobadiisu safana wuu ka bilowdaa marwana u ku dhamaada toddoba saas weeyaan safana wuu ka bilaabanaya xaggunu ku dhamaanaya marwa oo si ugu balaynu tirino marka koowaad wuxuu ka bilaabaya safa soo maha wuxuu tegayaa marwa maxay noqonaysaa markuu ka soo noqdo u yimaadana laba markuu safo ka tagay marwo tagana markuu marwo ka yimaade safo yimaadana markuu safo ka tagay marwo tagana markuu ka yimaade uu safo yimaadana markuu safe ka tagay marwo tagana waxay ku dhamaada marka safu ku dhamaada ma ya adiga ya marwo ku dhamaada saas weeyaan markaa toddobadu waa saas ood fahanteen soo ma waay walxalqu iyo madaxoo la xeero madaxa xeeritaankiisa waa rukni soo ma arta halkan xagga dambe waxaan ku arki donna isagoo dhan waa waajib waajibaadku ku daraya xagga dambe marka madhabka laakiin sida raajix waxa weyaan xalqigu inuu rukni yahay inuusa rukni noo ya shan soo maha waxay culamada qaarkood kale ku dareen arkaantaa aynu ah soo sheegnay in la tartiibiyo iyadana rukni bay ka dhigeen wa arkaanu lcumratu cumrada arkaanteedu arbacatun afar weeyaan alixraamu ixraamkan soo maran ixraamku muxuu ahaa yaa sheegaya alixraamu fadal niyat اdukuuli fi lcumrati bay noqonaysa marka niyat اdukuuli fi lcumrati waa in la xidhaa wاطawaaf iyo awaafki wالsacyu sacyiguna bayna safa wamarwa wاlxalqu xiirashada aw taqsiiru ama gaabasashada madaxa in la xiiraa so alka alxalq mina soo dhani taqsiirkuna waa lamid qofku waxaa banaan qofka xajigii waa xeeranayaa xeerashada waa dhukurashada timaha gebigood u dhukuraya ama uu gaagaabinaya labaduba u banaanya u fiican laakiin xalqiga xalqigaa wanaagsan inuu inuu markaa uu halkaa joogo inuu dhukurto baa wanaagsan marka kale ee aanu xaajiga anu hayna ee timaha u iska xiirayo inuu dhukuro gebigeediba inu jaraa ma wanaagsana timaha in wax ku reebta ayaa wanaagsan saas daraadeed ahlu cilmigu waxay dhahdeen rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam timihiisa oo dhan mu wada xiirin ilaa isagoo xaajiya mooyaane ama muctamira mooyaane hadda ma garata waay markaa saasaa fi marka alxalqa wataqsir fi axad alqowleyn labada qowl midkood markaynu qabano waana qowlka raajixa ah fi lmadhab qolka raajixa ah wey inuu xalqigu yahay rukni wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisa hayru larkaani arkaanta aan ahayn alaaata ashyaa saddex shay weeyaan alixraamu min almiiqaati miiqaatkao laga xidho wa ramyu ljimaari halaai jamaraadka saddexda ah oo la tuuro waalxalqu iyo xeeritaanka wa sunanu lxaji xajka sunayaashiisuna sabcun toddoba weeyaan alifraad ifraadka wahuwa ifraadku taqdiimu lxaji cala cumrati xajka cumrada laga horreysiiye weeyaan wtalbiyatu iyo talbiyada wa awaafu lquduumi iyo awaafu lquduumka iyo wlmabiitu bimusdelifa musdelifo oo lagu beryo wa ragcataa awaafi laba ragcadood awaafka wlmabiitu bimina mina oo markaasi loo hoydo wa awaafu lwadaaci iyo awaafu lwadaac waay halkan sheekhu wuxuu inooga tilmaamay iyadana waxyaabaha waaan waxaan jeedaa waajibaat waxyaaba arkaanta aan ahayn arkaanta wixii aan ahayn waa waajibaat lxaj hayru larkaan arkaanta aan ahayn waxaan isweydiinaynaa waajib halkan waajibka iyo rukniga farqi udhexey muxuu yan halkan waxaan soo marnay arkaan lxaj haddana halkan waxaan marnaa waajibaat lxaj rukni iyo waajib farqiga udhexey waxa weeye rukniga haddaa laga tago xajku ma asaxayo ilaa lala yimaado sida oo kalena dhiig ma kabo dhiig ma ma kabo waajibkana haddaa laga tago xajku wuu asaxaya laakiin waa waxa kabaya waxaa lagu kabaya maxay dhiig baa lagu kabaya marka rukniga lama kabo laakiin waajibka waa la kabaa waajibka qofkuu ka tagi hadduu waajibku ka tago waxaa ku waajibaya dhiig baa ku waajibaya dhiig maxaa loogala jeedaa waxaa loogala jeedaa neef inuu qabo ya waxaa loogala jeedaa neef inuu qabo neef buu fidya la dhahdaa fidya ku waajibaysa inuu qalo neef inuu qalo ayaa ku waajibaysa marka waxay noqon doontaa hadduu waajib ka tago waajibaadka xajka mid ka mid a ah hadduu ka tago waxaa laga doonayaa in uu neef qalo xajkiisna sax buu ahaanay hadduu laakiin rukni uu ka tago ya xajkiisi ma asaxayo ilaa uu ruknigaa la yimaado ama xajku fashaalayaaba hadda ma garata xajki yani asixi maayo isagoo qofka carafo ka tago kale maba asaxayo lamana lamana lamana kabi karo oo dhiig laguma kabo mar hadduu qofku waqtigiisi kaa tegayna khalaas xajka saas ku dhaafa xajka saas ayuu ku dhaaf sanadka dambe ayaad soo xajiyi doontaa markaasuu dhiig ma kabo waa waadix noonay ma fahanta adugu ya rukniga iyo iyo waajibka bal kala saar sheekha la hadlay adiga a rukniga iyo waajibku way kala duwan yihin soo maha ya masoo isku mid rukni iyo waajib isku mid si kala duwan yihin waayo maxay kala duwan yihin a ah. ya ku celi ha ha ay sheekh ka yar sheki adiga adiga adiga iseygeed ag fadhiyo kutubta masaaxiifta ha adiga masaxifta ag fadhiya ha haye waajibki iyo ruknigu masku mid ma sii kala duwany waay ya waajibku ka farcama ruknigaa ruknigaa farcama mise waajibka farcama sheeka kugu soo xiga iska fadhiiso sheeka kugu soo xiga ninka kaa sokeeya ninka kaa sokeeya fadal ku tiirsan ad ninka kaa sokeeya ha istaag istaag istaag haye istaag haye isku mid un sii kala duwayn maxay ku kala duwan yihin ya ha ilahay rasuulkiisaa waajibiyey kuxiga ninka kusoxiga kuxiga kusixiga safkaas u dhawaanaya alla u dhawaana lama joojinaya safka ninka kuxiga ninka kuxiga istaag ninka kuxigada istaag haye adigana ya way kala farcamaan waa sidaa u sheegay waay fadhiiso kusii xiga ninka kusii xiga haye haye ya ha way kala farcamaan iyo idin akriyay kala farcitaagaas cid kale idin yeedhi cid kale idin yeedhisa malaha waay ragga gudadood maasha allah fartii taagen hay hay adiga adiga hay adiga fidxa hay a ah, hay waay a ah. awa saas wey waajibka hadduu haddaa laga tago waajibka haddaa laga tago dam baa kabaya neef baa la qali doonaa neefkaasaa kabaya xajkina sax bu ahaanaya laakiin rugnuga caynkaa maaha lama kabo ma kabmooya haddii laga tago saas xajki waa ma asaxayo ma asaxayo waa saas wey wawaajibaat اlxaji غayru اlarkaani waajibaadka xajka ee arkaantaan ahayn alaaثatu ashyaa alixraamu min almiiqaati miiqaatka oo laga xidho miiqaadka oo laga xidho miiqaadka waxanu qaybinna laba qaybood miiqaad zamaniya iyo miiqaad makaaniya miiqaad zamaniya iyo miiqaad makaaniya marka miiqaadka makaanigu halkan ujeeda sheekhu laakiin waay rasuulkana xadeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ku yimid ree madiina dilxulufey ka xidhanayaan ree shaamna juxfey ka xidhanayaan ree najidna qarnu lmanaasil yamanna iyo meelayawgaasi dadku marka marka xajka ay tegayaan ma dhaafayaan halkaa meelaha loo xadeeyey ma dhaafayaan oo xagga maka u dhaafi maayaan ilaa iyagoo xaj xidhay mooyaane ama cumradii xidhay mooyaane miiqaadka makaani baa la dhahdaa miiqaadka zamaanigii waxa weeyaan miiqaadka zamaanigihi isagu waxa weeye zamanka xagga zamanku tacaluqa marka waa bilaha xajka soo galo ashhurulxaj baa la dhahdaa waa shawaal iyo dulqacda iyo dulxija saddexdaas iyagana miiqaadka waa miiqaad zamaniya baa marka miiqaadka makaaniga miiqaadka zamaniga ah labada way lakin halkan waa logala jeeda alixraam almiiqaat miiqaadka makaaniga ah ayuu sheekhu ugala jeeda waa meesha laga xidhanayo weyaan ee qofka xaajiga aan la ogolayn inuu dhaafo ilaa isagoo oo xidhay mooyaane xaguu dhaafaya laakiin xagga maka waramyu ljimaari athalaath iyo jamaaraadka saddexdaa tuurashadooda jamaaraadka saddexdaa tuurashadooda jamaraadku waa waxa ay ku yaalaan meelaha la tuuranaya waxay ku yaalaan mina ayay ku yaalaan waana saddex waana saddex maalinta koowaad ee ciidda ee bisha toban ay tahay saddexdaa jamar midun baa la tuurtaa jamaratul kubra oo jamaratul caqaba la tuurta waa ta u shishaysa saddexda sana tirkiskuxigo kale isku xigaa taa u koonasa ayuu tuuranaya labada kale tuuri maayo maalintaas toddoba qururuxna waa lagu tuuraya laakiin saddexda ceshee kale ku xiga maalinta koobiyo tobnaad ayaa tashriiqa la idhaahdo iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad saddexdaa cisho ayaa la tuuranayaa wixii zawaalka ka dambeeya bacda duhurka ayaa la ii bilaabanaysa markaa saddexda waa la tuuraya kan toddoba dhagax baa lagu tuura toddoba qurruxo yaryar ka ku xigana toddoba qurruxo yaryar ka ku-xigana toddoba qurur koob iyo labaatankaas ayaa la tuuraya maalinta labaadna saasoo kale kan koowaad toddoba ka labaadna todoba ka saddexaadna toddoba maalinta saddexaad qofka aan tacajulin saasoo kale ka koowaad toddoba ka ku-xigana toddoba koob iyo labaatan saddex ishu koob iyo labaatan noqonaysa marka qofka tacajula waxa loogala jeedaa tacajulka maalinta koowaad ayaa mutashriiqa koobiyo tobnaad marku tuuro maalinta labiyo tobnaadna uu tuurto uu iska tegi karaa mina uu iskaga tegaya xajkina saas ugu dhamaada Ehm, laakiin qofkii doonay inuu joogo min berri uu tuurto maalinta saddexiy tobnaad isagoo u banaantay wayna fiicantay markaa jamaraadkaa saddexa tuurashadooda iyaguna waa waajib mid walbana waxaa lagu tuurayaa toddoba qururux baa lagu tuuraya waay markiina laguwa tuuri maaye xabad xabad baa lagu tuuraya xabad xabad baa loogu tuuraya ka saddexaadna waxa weye alxalqu xalqiga xalqiga maxayna soo marnay isagii oo rukniga soo ma halkan muxuu ka dhigay marka waa rukni wey waa sida raajixi waa rukni weyaan wa sunanu lxaji xajka sunayaashiisu marka waajibaadki ma saddexaasuma maya waajibaad kale ayuu wuxuu inoo qaybta sunuhu raaciyey qaar kaloo waajibaada ayuu inoo raaciyey xaggan muxuu ahaayeen sunayaasha ayuu inaga raaciyey waynu soo qaadanaayo waajibka inu kusoo dari doonaa walan akrina marka wa sunan lxaji xajka sunayaashiisu sabcun toddoba weeyaan alifraadu horta halkaas eh, ifraadkaasi xajka qofka markuu xidhanayo noocyada xajku waa saddex noocyada xajku waa maxay saddex mid waxa dhahdaa ifraad waa kan noo sheegayo midna waxaa dhahdaa qiraan midna waxaa dhahdaa tamatu waa saddexdaas weeyaan saddexdaa nooc buu qofku xidhan doona kuu doono ifraad buxran keliya yani xaj keliya weeyaan midna waxa uu xidhan doonaa xaj iyo cumro waa socda midna wuxuu ihan doonaa xaj cumru xidhan doonaa marka dambana xaj buu xidhan doona saddexdaa nooc ku doonu xidhanaya saddexdaa nooc ifraadku waa maxay ifraad isaga ku sheegay wuxu uhi wahuwa taqdiimu lxaji cala alcumrati taqdiimu alxaji cala alcumrati xajka oo lagu horreysiiyo cumrada weey oo deetna wuu xajiyey xajku markuu dhamaysta xajkiisa uu dhammaado xagga dambe ka cumareysanaya kaas ayaa waxaa dhahdaa ifraad markuu xidhayna muxuu xidhay xaj keliya tamatucna waa maxay tamatucna waxa weyaan cumro keliya u xidhanaya fi ashhur lxaj bilaa xajka iyo waxa uu xidhanaya cumro keliya deetna wuu cumreysanaya markuu cumreysto cumradu u dhamaato wuu xalaaloobaya wuu xalaaloobaya maxaynu gala jeednaa waxaa loogala jeeda wuu xalaaloobaya haddaad maqashid waxay noo iman doonaa qofku markuu xajka xidho ama cumradu xidho toban sheeba xaaraan ka noqon doona oo marka hore xalaalo ahaa cadarkaa ka mid dumarkaa ka mida dharka uu xidhan yahay ee tol tolan ee la tolay jirka lagu sifsifay ayaa ka mid timaha inuu xeero ayaa ka mid waxaasu marka hore u banaanaay lakin markuu xidho bay xaaraan ka noqday markaa xalaalogu waxaa loogala jeeda wuu xalaaloobay wixii xaaraanta ka ahaaba xalaal u noqday weeyaan wixii xaaraanta ka ahaa iyo xalaal u noqday xalaalooba markaa la dhahda marka cumradii markuu dhamaysto wuu xalaaloobi doonaa xajku markuu soo galo maalintii sideedaad uu bilowdo bu haddana xaj xidhanaya markaa kaama tamatuc baa la dhahdaayo wuxuu kusii raaxaystay cumro oo cumradiibu horreysiiyey kabacdi markuu xajka soo galana xaj ayuu xidhay waana ka ugu fiican madhabka imaam shaafici waxaa ugu fiican ifraadka oo kanoo sheeg alifraad qiraanka hadha soo maha qiraanka xaj iyo cumro wada socdu ihanaya xaj iyo cumro iyo wada niyoonaya hal mar way wada socdaan ama marka hore wuxuu niyoonayaa cumro dabeetana intuna acmaashii cumrada aanu qabanin ayuu xajkii gudagelinaya yani xajkii xidhanaya oo ku daraya marka xaj iyo cumro wada socda ayuu wada xidhanaya waa saddexdaas ifraadku waxa weeyaan xaj keliya oo la xidho tamatucna waxa weya marka hore cumro keliya qofkuu xidho markuu xajku soo marku markuu xajku soo galana uu xajkii xidho tama e, qiraankuna waa labadii oo wada xidho weeyaan xaj iyo cumro wada socdo mar wada xidhanay marbu wada xidhanay markaa mar wada xidho markuu dawaafka iyo sacyiga la yimaado ila markuu maka yimaado wuu dawaafay wuu sacyaya xalaaloobi maayo ilaa uu xoolaha uu qalo uu wado oo xajkii u dhamaado qofkaa xidhay qaraanka weyaan oo qofkaa qaraanka xidhay qofka mutamatica waa laga doonay xoolaa inay qalaanba laga rabo xoolo inay qalaanba laga doonay ayib saddexdaas nooc buu haddaba noqonay saddex nooc lahaya soo ma ay xaggaas un kacayna aye adiga ahe stay nima ku jira god godka nima ku jira ya an ma qofa fadhiya ya cidma fadhido daba istaag way adu midu fadhiya miya mid mid ka xiga adaa u koonaya ya waahay anwaacda xajka sheeg hay hay hay kala sheeg marka waa sax wey haye garanka in la xidho eh, xaj ifraadku waa xaj keliya in la xidho sax weeyaan qaraankuna waa maxay labadii la saraacay haye oo cumro in la xidho marka dambena xaj la xidho inta cumro la xidho xalaaladeetna xaj la xidho sax wey fadhiso waay markaa saddexdaana waan haysananaya saddexdaana waan lahaynaya wtalbiyatu ka labaadna waa talbiyada weeyaan labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak talbiyadaas qofku akriyo ku dheeraado weeyaan laga bilaabo marka u ya ilaa intuu dhagaxa ka tuurayo wa awaafu lquduum iyo awaaf lqudumka saddexaadna waa awaaf lquduum awaaf lquduum awaafka awaaf lquduumka la yidhaahdo waxa weeyaan marka ugu horeysa maka u yimaado ayuu awaafka ku bilaabay awaafku rukniga soo marna magiciisa maxa la ohanay awaafu alifaada awaafulquduumkani waa sunne oo qofka isagu maka yimaada ee xaajiga ah qabla wuquufi carafa qofka hadduu isleeya carafa kaa tegaysaa uu qofka carafa kaa tegi doonaa uu dhaafaya ina waajib maaha dawaaf lquduumkani dawaaf alfadaha inba waajib wa dawaaf lquduum imsan hayna ya imsan hayna saddex de mayna hayn wlmabitu bimusdalifa musdalifa in lagu beryo habeen baa lagu beryay mayna soo sheegin habenka lagu beryay habeenkaasi goormu habenki masaad weya habenki masaad weyaan habeenka sideed maaha habeenka tobnaad xaggee laga yimid marka carafa laga yimid deetna waxaa loo heli halkee maxaa lagu tukaday imse salaadood maqrib iyo cishe waa la isku raaciyay soo ma salaada subxna waa lagu tukaday habeenka halkaa in loo hoydaa sheekhu muxuu ka dhigay ya sunna waa waajib waajibaad ku dar sida raajix waa maxay waa waajib sida raajix waa waajib xagee lagu daraya waajibaadka soo ma qofku hadduu habeenkaa u hooyan waayo u dhaafo hooyanba waayo istaagiba waayo maxaa laga doonaya maxaa laga doonaya neef inuu qabo soo ma waa sax wa ragcata awaafi labada ragcadood awaafka labada ragcadood ee awaafka qofku markuu awaafo waxa sunnaa laba ragcod inuu tukado welibana uu ku tukado cinda maqaami ibraahim wlmabitu biminan mino in loo hoydo hoyashada mino loo hoyanaya waxa weeyaan saddexda maalmood dhagxaanta la tuuranayo ayaa mutashriiqa la yidhahdo habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo qofka dooni inuu iska joogo habeenka saddexiyo tobnaad habeenadaa in loo hoydo mina aroornimadoodana markay gaadho zawaalka jamaraadka uu tuurto qofku hoyashada habeenka halkaa la hoyanayaana waa waajib sheekhu muxuu ka dhigay sunni waajibaad ku darsa iyadana ku darasaa waajibaadka waa waajib wey imise waajib so mesha laga raaciy laba saba ma kana ku darso waa awaaf lwadaac awaaf lwadaac awaaf lwadaac waa maxay awaaf lwadaac waxa weeyaan qofku marka uu xajkii iyo hawlihiisao dhan u dhammaadaane safarkuu gelayo ee reerkiisii dib ugu noqonayo waa inuu kacbadii sii wadaca sii sawotiya muxuu ku sawatinayaa awaaf wuu awaafaya markuu awaafo khalaas waanba baxaya marka awaafkaasna waa waajib halkan saddex ba markaa noogu yaalla waajibaadka marka hore misuu ka dhigay saddex soo maahayn xalqiga ka reeb in xalqiga rugni buu ahaaye maxaa soo hadhay labaa soo hadhay soo maaha halkanna misaa noogu yaalla saddex iyo labadaas ugee waajibaadku waa shanta hadal arkaantana misuu kugu soo sheegay shan arkaantuna waa shan waajibaadkuna waa shan saa la socdo halkan waxa kugu yaalla saddex waajib iyuu noo soo geliyay qaybta sunayaasha ahaa saddexdan waad ka qaadaysaa waajibaadka ku darso markaa waajibaadka isku geyso shan wey arkaantana waa shan wey saa wuxuu shan waajibaadka ah iyo shan arkaanta waay markaa dawaaful wadaacaasi qofku marka uu wadaco eh, markuu tawaafo kacbada waa inuu hore ugaanba baxo inuu sii joogo lama doonayo alaabtiisi wixiisu habaysanayaa markuu safarkiisu soo dhawaado ayuu awaafaya deetna hore ubaa anbabaxaya inan kacbadii baa waa la wadacaya waay way hadduu markaa sii joogo oo uu sii nagaado oo muddo uu iska sii joogo wax noqosa ku celiyo awaafkii mar labaad buu ku celin doona matalan ka warran qof aada soo ziyaaratay ya soo marka tgsid ma sawataysid oo ma nabadgelinaysid waad nabadgeliyeysa haddana waa iska si ag fadhiisatay waad sii joogta haddana maski ka casamsa hadana waad ku celinaysaa sawatintii waa lagu celinaya wayatajarad rajulu ninku waa u dhar siiban doonaa cinda alixraami wayatajarad rajul ninku waa iska bixin doonaa cinda alixraami marka uu xidhanayo agteeda min almakhidi dharka tolan ayuu iska bixin doonaa wayalbasu izaaran gunta ayuu xidhan doonaa yo waridaa go abyadeen cadcad ayuu xidhan doonaa wayatajaradu rajulu ninku waa bixin doonaa cinda alixraami xidhashada agteeda min almakhiidi wixii markaa tolan ayuu iska bixin doonaa makiid oo dharka la tolay dharka tolan oo dhan xihan maayo makiid waxaa kale la aqriyaa iyadana ama la yidhaahdaa halka makhiida la yidhi waxay culamada qaar kamid ka cabireen muxiid miimkoo la goday halka khadana xa laga dhigay muxiid marka kala tolay iyo kala guntay labadaba kala gunto ama wax lagu dhadhajiyo ya ama badhan oo kale xararaha laska keeno lagu dhadhajiyey ama eh, lasku gugunto oo wada koobsanay marka dharkaasi wuu iska bixin doonaa muxuu xidhanayaa wuxuu xidhanayaa go uu guntoodo iyo go uu huwado labadaas ayuu isu samaysana waa kan nigu wa yalbas wuxu odhan doonaa izaaran gunti iyo waridaan go-ab iyo dayn cad caddaanku markaa inuu caddaan ahaado waa sunna une eh, shardi maaha waay faslun wayaxrumu cala lmuxrimi qofka muxrimka xaaraan waxaa ka ah muxrimku waa kee waa qofka xidhay xaj ama cumro xidhay ayaa waxa hahdaa muxrim muxrim baa kaa la dhahdaa wayaxrumu cala lmuxrimi qofka muxrimka ka noqonaya casharatu ashyaa toban shay baa xaaraan ka noqonaya lubs lmakhiii waan ka hadarti sheegana marka almakhiid ya shayga makhiidka ah xaaraan buu noqonaya makhiidku maxaa taha daba makhiida maxaa ta waynu sheegnay soo ma albaab ku tirsan almakhiidkaas muxuu yihi istaago ya waa waa sax sax wey marka lubs lmakhid waa kiin hadeerta ba soo sheegin allo wixii la tolay oo dhan waa raggii lakin hadda dumarkii maha isaga inoo sheegi doona wa takdiit ra'si iyo madaxa oo la daboolo labadaasiba labadee lubs lmakhidka takdiit ra'si oo min arajuli ninka ka ahaaday yacni ninka waxaa ka xaaraan noqonaya lubs wa taqiyat ras madaxa oo daboolo daboolitaanku wuxu noqonaya wax madaxa ku dhagsan sida cumaamadda iyo koofiyadda marka wax madaxa saaran marka lena maxaa ku baxay wax madaxa aan saarnayn sida dalaayad oo kale o hadduu dalaayad harsanay way bannaanta taas ayado walwajh oo min almarati gabadhna wejiga inay qariso wa taqdiyat lwajhi wejiga qarintiisa ayaa iyaduna xaaraan ka noqonay min marati gabadhi gabadhi xaaraan waa ka noqonaya wejga ina qarisa iyadu iyadu iyadu maradaa maradeedaasi way xidhnaanaysaa xagga maryaha iyadu waxba iska bedeli maayaan laakiin wejiga qarin mayso labada kafna qarin mayso intaasun bayna qarinayn wa tarjiilu shacri timaha in la feedho feedhitaanka in la feedho soo ma mataqana feitaan ya a timihii oo de waxaa laga yaabaa inay tima ay go-aanba dhici kara feedhashadu timaha garhka iyo timaha madaxaba in la feedhaa waa karaahiya un halkan maha xaaraan marka in la yidhaha waa waa la feedhaa feeritaankiisaasi waa xaaraan waa waa daciif qawlka muctamedka waxa weyaan waa karaahiyo ayb laakiin waxaa laga yaaba sheekhu inuu ujeedo waxa weeyaan marka la feedhayo ya qofku wuu subkaa subag buu marsadaa ama saliid buu marsadaa wuu saliidaysanaya wuu subkanaya madaxii buu dee hagaajina markaasuu feedhaya taasaan banaanayn te taa la subkayo ama la saliideynayo saliiddaas walibna udgoonkaba leh la marinayo isma banaano marka markaasaa fiditaankuna u imanaya lakin fiditaanka keliya isagoo makruuh weyaan wa xalquhu iyo xiritaankiisa la xiro idna waa xaaraan wey marka tarjiil shacr waxa uu noqonayaa timaha madaxa iyo timaha galka waa labadaasu xalqiqu xiritaanku waa timaha shirki ku yaallo oo dhan in la gooyo in la xiro keliya shardi maaha xataa goyntiisa walow tin baa noqota bal culimadu yhahdeen tin keliya baa noqota haday doonto ma banaana waxba laga jariba maayo waxbaba laga goyn maayo tin keliya hadduu gooyo ya waxaa laga doonayaa waxaa wey mud cuntaa laba timood hadduu jarana laba mud baa laga doonaya saddex hadduu gooyana neef buu qalay waay saddexdu waa jamca weyaan ilahay baa wuxu walaa taxliquu ru'uusakum markaa timaa jidka la taaban maayo wa taqliimu ladaafiri iyo la gooyo cidyaha la googoyn maayo la jari maayo imsan haynaa imsa waxyaaba xaaraanta shan ba lix waay wa taqliimu ladaafir waiibu iyo cadarka cadarka in la marsadaa isaguna xaaraan cadarka marsadashiisa waxaan kala qaadanaa laba intaanu xidhinin ka hor inuu cadarka marsado oo markii uu xidhay dabadeed uu sii uro iyo markii uu xidhay dabadeed inuu marsado waa labadaas saa saa kaleba kuma hayst sheekh sheekha ay sheekh ay istag ha ha istag labadaa shay aynu sheegnay labadan sheegna sheeg imikse laba maynan qaybin labada sheeg hadda ya ya kor u kor u qaad ka marsaday maxay ka hor cadarkii buu marsanaya ka hor maxay muxuu maxaa muxuu eh, ka horreysinaya way kaa yar soo maa ha la socya sheekan kaasoo sokeeya sheekan kaa sokeeya haye istaaga aduna ha istaag may adiga maa sheekh isla hadlay haye ya intuu xidhay haye inuu marsaday iyo ka hormarso sax wey waa labadaas yani waxa weeyaan intaanu xaj xidhan iyo cumro toona ayuu intuunu xidhaninba ayuu cadarka marsaday jirhkiisuu markaasuu kadib xidhay iyo inuu marsado markii uu xidhay dabadeed isagoo xidhan oo muxrim ah inuu marsado waa xaaraantaas ayadu isagoo xidhay xajkii xidhan inuu marsadaa waa xaaraan wey maxaa hadhay adiga kursi ku fadhiga istag adiga kursi maanta maxaa ku fadhiisiyey ma daashay yaa bal waaye ka jawaab ka jawaab su-aasha waaye ma ta inoo hadhawaatee ya mid baynu sheegnay taynu sheegnay maata kala sheeg ta hadhay haye taynu sheegnay maxay ahayd ya muxuu yihi n kasii uro may dhulka fadhiso hadda dhulka fadhiso dhulka fadhiso dhulka fadhiso waay markaa mid baynu sheegnay mid baynu shegnay sama ahayn labadii kaynu sheegnay waa ke ya ma kadib mise ka hor baynu sheegnay was khilaafteene eh? ma kadib baynu sheegnay mise ka hor kadib baynu shegnay soo maaha kadib maxaynu xukunkeeda maxaynu nidhi waa xaaraam maxaa hadhay ka hor soo maaha ka hor inu warso way bannaantay isagoo aan xidhan hadduu intuu meedho cadarkii marsado kadib dharkiisii uh, go-iisii uu xidho guntado dabeetna xajki u xidho ya cadarka kasii uro way banaanta taas dhib male waqatlu saydi ugaadho oo la dilo ugaadha in la dilaa iyaduna ma banaana ugaadha qof mar hadduu xidhayba xaj xidhay ama cumro xidhay ugaadha in la dila ma banaana ugaadhana waxaan u qaybinanaa laba ugaadh xaramka joogta iyo ugaadha aan xaramka aan joogin ugaadha xaramka joogta qofka xaa eh, muxrimka ah iyo ka aan muxrimka aan ahayn labadaba ka xaram ugaadha aan xaramka aan jooginna qofka muxrimkae xidhay unbay xaaraan ka ti kala xaaraanka maaha labadaas mooya iyaduna waay wa caqdu nikaaxi iyo nikaaxa caqdigiisa caqdiga nikaxuna xaaraan weeyaan xaaraan buu noqonay ninka muxrimkiihi guursanna maayo guurinna maayo wakiilna noqon maayo isagu guursan maayo naftiisa inaan uu weli u yahayna guurin maayo wakiilna noqon maayo wa caqdu nikaax caqdiga nikaaxna waa saas uu xaram xajka qabo waa xaaraan wlwau iyo waiga jimaaci isna waa xaaraan wey wlmubaasharatu bishahwatin mubaashara bishahwatin iyadna waa xaaraam mubaasharada shahwad wadataa iyadana waa xaaraam wey waay wadcigu iminka intaa muxaramaadka baa in soo qaban intaa muxaramaadka waa l waxaa xaaraanta halkaa inoogu yaalla jimaaca oo keliyan baa jebiya xajka inta kale jebin mayso qofku hadduu timihaas ka xiiro ama ciddiyihii uu iska guro ama cadar uu marsado neef baa ku waajibaya inuu qalo laakiin hadduu wai hadduu la yimaado waxaa ku waajibaya horta xajkiisi waa buray soo ma haysataa waay waigu xajka waa buriyaa oo isaga laftiis buu noo sheegi doonaa sheekho dabeetana waxaa raaci doona laba arrimoodoo kale waxaa raacayaa in uu neef qalo neefka uu qalayaana waa neef geela buu qalayaa isagu neef geela ayaa waajibkaa ah inuu qalo kuwa kale neef aaya fidida kale aun bahay halkan waa neef geela o laba waxa uu maaragtay e, camalkii xajka camalkii uu soo xidhay xajka ahaa ka bixi maayo wuu dhamaystiraya xajka hadduu fasahaado lagama baxo iminka salaadu marka tukanaysa haddii salaadaada ay jabto salaadda ma sii wadanaysa soo ka baxaysa ya waad ka baxaysa soo ma xajka lagama baxo qofka isagoo xajiya hadduu xajkiisa buro xaj ka bixi maayo wuu dhamaystiray markuu xajkiisa dhamaystiro aj ad ajku kama saxay ma ogta ma ogti lakin lagama baxayo wuxuu samaynaya wuu dhamaystiranaya wuxuu ku dhamaystiranayaa dawaafkii iyo sacigii bayna safa walmarwa madaxana wuu xiranaya khalaas markaasuu ka baxay dawaafkuu la iman doonaa sacigi bayna safa walmarwa wuu la iman doonaa madaxna waa xiranaya waay camalkaana wuu la imanaya imise camal baynu haynaa imise imise ninkii ku waajibay imsan sheegn ninkii ku jebiyey waiga xajkiis imsaba kuwaajabayna neef inuu alo neefku qalyan muxuu ahaa neef geelo soo iyo inuu dhamaystiro soo maha ku jiray waay ka saddexaad sanadka soo socda inuu qaleeyo ilxajkuu bureeyey sanadka soo socda inuu qaleeyo wa fii jamiici dalika alfidyatu waa kan kuu sheegay waxaaso dhan waxaa ka waajibay fidyo wa fii jamiici dalika kaa aynu soo sheegnay dhammaantii dhexdiisa waxaa ahaaday alfidyatu fidya ahaato fidya laga bixin doona ilaa caqd nikaxi caqdiga nikaaxa mooyaane fa la laa yancaqid caqdiga nikaaxna ka reeb caqdiga nikaaxa hadduu qofku isagoo xaaji u guursado ya fidii lagama doonayo shay xaaraan ku dhacay mogta fidii lagama doonayo laakiin caqdigii baan guntaminba maba asaxayaba waa lagu celin doona walaa yufsiduhu walaa yufsiduhu ila lwa waiga mooyn wax kale fasahaadin maayaan walaa yufsiduhu xajka fasahaadin maayo ila alwaطu fi lfarji wacigii farjiga ahaa mooyaane waciga galmadii markaa filfarji ahaatay taa mooyaane waxa weeyaan mid uh, fasahadin maayo walaa yufsidu xajka fasahadin maayo ila farji waciga mooyane xajka fasahadin maayo waay oo iminkaa intaan soo sheegnay xaaraanta ah wacigunbaa jabinaya walaa yakhruju minhu nusgii acmaashii ka bixi maayo bilfasaadi fasaadka kaga bixi maayo burinta uu buray xajkii ka bixi maayo walaa yaruju minhu xajkii ka bixi maayo bilfasaadi kaga bixi maayo fasaadku fasahaadiyey ya iyo jabitaanka uu jabay ka bixi maayo muxin nidhi xajka oo jabay waa uu dhamaystiraya yani acmaashii xajka waa uu